bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa usalli wa usallimu calaa rasuuli illaah wa calaa aalihi wa saxbih waman saara calaa nahjihi wastaqaam wabacd baabu lxajri lifalasin aw gayrih baab wuxuu u yahay xajrigii ama tasarufka xidhkii tasarufka laga xidhayay shakhsiga lifalasin kicitaanu kacay oo saboolay oo daynka lagu leeyahay xoolihiisa uu ka batay daraaddeed loo xidhayey aw ghayrihii ama ghayrkii tasarufka looga xidhayey musanifku ullaahi calayhi waxa uu rabaa halkanna inuu ka gudagalo abwaab dhowrahoo uu isgudageliyey oo uu ka mid yahay baabu lxajri waxaad iyo jeer ahlulcilmigu ay ka cabiraan xajriguna waa tasarufka xidh qofka in laga joojiyo tasarufka uu xoolihiisa ku tasarufayo in laga joojiyo oo marka la arko laa yuxsinu tasarufahaa tasarufkeedii inaanu hagaajinayn oo si khaldan uu isticmaalayo xoolihii nolosha tiirdhexaadka u ahaa xaaladda noocaasi ah qofka qaadigu qaraar buu ku soo saarayaa uu markaa ku samaynaya xayiraad tasarufkiisa iyo xoolihiisa markaa laga xayirayo marka baabulxajri bay ka cabiraan waxa weeye in qofkii laga xidho tasarufkii oo waa mancu linsaan mancu linsaan min altasarufi fii maali waa qofkii in loo diido xoolihiisa inuu ku tasarufo shakhsigan maxjuurkaahina laba noocunbuu ku soo ururayaa marka la eego qolo loo xajrinayo lixaddi kayrihim ummadda kale dheeftooda iyo maslaxadooda iyo dantooda tasarufka looga xidhayo iyo qolo looga xidhayo tasarufka lixadihim iyaga dantooda iyo dheeftooda iyo maslaxaddooda qolada iyaga naftooda daraaddeed iyo maslaxaddooda aawadeed tasarufka looga xidhayaa waa qofkii yaraa kii waallaa iyo kii safiiha maangaabka ahaa kuwa noocaasi ah iyagaa dantooda la eegaya cid kale wax yeellayn kari maayaane iyagaa dantooda la eegaya oo ki yaraa ee sabiga ahaa daartiisii dhammayd waxaa la heli karaa in nacnac laga siisto iska daawax kale layaada daartani waad aragtayoo jiir baa soo gala oo jiirkuna hadduu doonaa ku yaro qaniinayaa nuunnaha yarow iskaga tag nacnacaa qaado gebigiisu waxaa laga yaabaa wax yar in laga siisto waayo waa carruur waxba garan maayo kii waalaana dee hadalkiisaba daawaaba waalaye oo isaga haddii lagu yaado fal baa kugu aasana iskaga tag iskaga tegaya gebigeediba guriga dhanba waa ka tegaya ka safiihaahina waxa weeye haddii reerkiisa dhanba qaad laga dhaafsado dee waa dhaafsanaya qaar bay sheegayeen siday waxa weeyaan marba wax looga qaadanayay mar awrkii looga qaadanayey mar waxaweye adrigii looga qaadanayey in reerkiiba lagala wareegay oo markii dambe ay noqotay gabadhu reerka hay hayso waayo hantiduu lahaaba ee gabadhiisuu haysayba nin kalaa qaadu qaata markaa safiihuna cid wax yeeli maayo isagaa meesha ku ba'aya saddexdaa sharcigu wuxuu tasarufka uga xidhayaa iyaga dantooda iyaga dantooda amaa kuwan kale ee masalan mufliskan iyo uu ka mid yahay kanuu leeyahy lifalasin baa looga xanibaya tasarufka iyaga waxba kama xuma ummadda kale cawarayaan iyagu iscawari maayaane ummadda kale ayay cawarayaan oo wax yeelaynayaan oo masalan mufliskii oo kale dee waa qof caadi ah laakiin daynka lagu leeyahay baa ka badan xoolihiisa daynka lagu leeyahay iyo hantidiisa daynkaa badan marka haddaan ummadda tasarufka laga joojin dee shallaab buu qaadanayaa maalin dhow baad maqlaysaa xoolihiisa iyo daynka lagu leeyahay daynkaa shanlaab badan marka intuu aanu dadka cawarin ila isagu maskaxiya nabax kama qabo waxna kama xuma eh waa qof caadiyahe eh. ayaa tasarufka laga xidhaya oo la leeyahay xoolahaagu waa xayiran yihin somaydaan maqal maxkamadaho had iyo jeer yidhaahda dhulkaasi waa xayiran yahay ama xoolahaasi waa xayiran yihin macnaha tasarufkii baa laga joojinaya dabeedna hadduu istaado iibi ma iibin karo oo iibkiisaasi fuli maayo hadduu istaado cidsi ma siin karo hadduu istaado si kale ma geli karo faraha lama geli kartid baa la leeyahy waa kaa xayiran yihi waannu kaa joojin maalan kii bukay isagana waxaa loo ogol yahay xoolaha saddex meelood meel ahaan inta kale waa ka xaniban yahay dardaaran wuxuu u fasaxan yahayuun saddex meelood meel ahaan hadduu yahdo waan sakaraada waa liitaa caawa ama maanta xaquma laha inuu yidhaahdo waar dad wax looga dhinta meesha kuma hayee waa dad inkaar qaba eh xoolaha gebigoodaba waan waqfayee masaajid igu dhisa cidna ka dhegaysan mayso intaad caqiibada lahaydee arlada maraysay maad dhisatid baa laodhanaya masaajidka war xoolaha saddex meelood meel baa lagu ogoliyey saddex meelood meel labada kale ma lihid shaqana kuma darsan karti meesha haddaad ku tasarufaysana ku tasaruf oo dardaaran haddii kalena iska daa waxbaha lagaa dhaxleeya marka maalan dadka la xanibayo ee tasarufka laga xidhayo sida maalan addoonkii oo kale isna tasarufku waa ka xidhan yahay marka dadka noocaasiya ee dambe iyaga loo biqi maaye ummad kale cawarayaan oo waxyeelaynayaan taasaa laga xanibaya marka xajrigu wuxuu tusinayaa likamaali shariicatina shariicadeenna kaamil noqodkeeda inay dhinac kasta oo masaalixda dadka ah ay eegayso oo dadka markaa xoolaha qubqubaya ee waxa weeyaan si saxa ah aan ugu tasarufaynin in tasarufkii laga joojinayo shiikhu markaa wuxuu yidhi man lahu lxaqu qofkii xaq leh ee maalan cid xaq ku leh facalayhi korkiisa waxa saaran oo waajib ku ah an yundira inuu u sugo oo u kaadiyo almucsira kii saboolka ahaa waa inuu u kaadiyaa wujuuban biijmaaci ahlilcilmi sida dhammaan ahlulcilmigu isla ogol yihiin wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara hadduu yahay mid saboolnimo u saaxiiba korkiisa waxaa saaran inuu u kaadiyo iyo ilaa iyo inta uu shakhsigaasi ka gaadhayo wakhtigii uu daynka iska bixin kari lahaa ee arrinkiisu hodontinimo uu gaadhi lahaa waman lahu lxaq qofkii xaq leh fa calayhi korkiisa waxaa saaran an yundira inuu u kaadiyo almucsira ka saboolka ah wayambaqii waxaa habboon an yuyasira inuu u fudaydiyo calalmuusiri ka hodanka a ah laftiisa hodanka baabkan waxaa looga jeedaa ka daynka iska bixin karaya mucsirkana waxaa looga jeedaa qofka aan daynka iska bixin karay kaasaa mucsir looga jeedaa marka waxa habboon buu yidhi ka xitaa daynka iska bixin karaya lafteeda inuu u fudaydiyo oo aanu ku adadkayn marka waxa habboon isaga laftiisa inuu u fudaydiyo oo aanu ku adadkayn ee si debacsan uu wax uga raadiyo oo hadduu wax ka dayn karayo hadduu uyu dhimrinayo waa inuu si debacsan laftiisa wax uga raadiyaa oo aanu maadaamuu wax ku yeeshay dii qof liitoo wax yeeshay aanu noqonin ee uu si debacsan oo sharaf leh uga raadiyo waman calayhi alxaqu qofka wax lagu leeyahay ee korkiisa xaqu yahayna waxasafa calayhi korkiisa waxa ah wamankii calayhi korkiisa alxaqu xaqu yahayna fa calayhi waxa saaran oo isagana waajib ku ahoo saaran alwafaa'u kaamilan si dhammaystiran inuu wax isaga bixiyo oo bilqadri ku dhammaystiran qadarka iyo wasifaati sifaatka dirkaba shay kaamil ah xagga qadarka iyo xagga sifada wixii laga doonayey waa inaanu dadka damaaciine oo marba noocii wacnaa ma haye ee ma sugaysaa bil kadib buu imanayaa haddii kale noocanaan hayaa sii qaado oo inaanu dadka khiyaamaynayn siday tahay waa inuu isaga bixiyaa maxaa yeelay inuu warwareegaa waa nooc dulmi ah oo waxa weeye ansax ahayn dulmiguna noocu u yahayba waa xaaraam waman calayhi alxaqu qofkii xaqa lagu lahaa fa calayhi korkiisa waxa saaran oo waajibku ah alwafaa'u kaamilan shaygii oo dhammaystiran inuu iska bixiyo bilqadri iyo wasifaad labadaba ku dhammaystiran qaala sal allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi naxariisiyo nabadgelyaba alla korkiisa ha yeelee madlulghaniyi ka markaa wax haysta ee deynka iska bixin karaya warwareegiisu iyo warwareejintiisu dulmun waa dulmi weeye waman utbica kii la raaciyo calaa malii'in mid deynka iska bixin karaya cidda la raaciyo falyatabic ha raaco ama falyaxtal ha ku wareego waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu yidhi qofka daynka iska bixin karaya warwareejinta qofka uu warwareejinayo ee marba wax ku cimri dheeraysanayo ee daynkii sidii la rabay ee inuu isagoo kaamil ah qadar iyo sifaadba inuu iska bixiyo la rabay aan isaga bixinayn ka noocaasi ahi waa dulmi buu yii nebigu sala allahu aleyh wasalam xadiiska kale saxiixana waa waatan kaga sugan layu lwaajidi yuxilu cirdahu wa cuquubatah ka wax haysta ee deynka iska bixin karaya warwareejintiisu waxay xalaalaynaysaa sharafkiisa in meel lagaga dhaco oo biqadri alxaaja inta loo baahan yahay ee aan xadgudub ku ahayn cirdigiisa meel lagaga dhaco iyo waa cuquubatahu in la ciqaabo ayay keensanaysaa oo jeelka la dhigoo la xidho nebigu saasuu tilmaamay sala allah calayh wasalam qofku hadduu isagoo daynkii iska bixin karaya uu waxaweeye ummadda warwareejiyo dee sharaftiisa in meel lagaga dhaco oo la yidhahdo war tuug baa tahayna si waxyaga waxaan waxba isku falayn baa tahay oo sharaftiisa in meel lagaga dhaco ayay xalaalaynayaan oo keensanayaan wuxuu kale oo arrintaasi xalaalaynaysaa in la xidho oo marka daba lagaa warbal ninkan maalin kasta waxayiisii baan leh shan maalmood baan iskaga soo daba noqonaya hantidiina waa haystaa been buu markasta sheegayaa saadkan ka soo dirayaa iyo ii dahabkan ka soo dirayaa iyo mid baan ka soo qaadayaa iyo akoonkan soo saxiixaya ka soo saarayaa isug isugiyo waxaasunbuu shubayaa berri igu soo noqo marka waa qof aad u qaab qaabdarane waxaygaha layga siiya haddii kale jeelkaa loo taxaabo yacnii waxay xalaalaynaysaa in cirdigiisii la gaadho oo sharaftiisa meel lagaga dhaco waxay kaloo xalaalaynaysaa in la ciqaabo oo jeelka la dhigo waayo dadkan wax lagu leeyahay ayaa dhowr qaybood noqonaya sidaynu dib ka arki doonno ee marka mufliska aynu ka hadlayno aynu waxaweeye tilmaami doonno oo dadkii baa qaybo kala noqonaya oo qof in la ciqaabaa ay bannaan tahay oo sharci tahay sida kanoo kale iyo qayb loo kaadinayo sida kaa aynu soo aragnay oo kale iyo qayb tasarufka laga xidayo xajrigii aynu baabkaba uu inoogu baabeeyey ahaa aynu arki doono muttafaqun calayhi saxiixaynkaa isku waafaqay wa kaasina oo ah waxa weeye hadduu meel kale kugu wareejiyo inaad ku wareegtaana min almuyaasarati min almuyaasara ayay ka mid tahay fudaydintii bay ka mid tahay uulaha loo fudaydiyo ayay ka mid tahay fudaydintii waxaa ka mid mida buu leeyahay qof waxaan iska bixin karaya oo si yaraad uga heli karayso waa mali'inka nebigu xadiiska ku tilmaamaye shiikhuna saddex qayd buu u xidi doonaa ama saddex markaa shardi buu u dhigi doonaa malii mali'a ah waxa looga jeedo ka noocaasiya hadduu kugu wareejiyo qodobkan labaadee muyaasaradu waxa weeye inaanad iskaga dhigini hadduu cid kaloo shuruuddaa laga helay aynu arki doonno uu kugu wareejiyo inaad aqbasho oo markaa taa war wax yagi hadduu yahdo inaad era wal misaadigu lahayd waad tahayd kun doolar ha waad sax wey ma aad baad u mahadsan tahay aniga laftaydu kun doolar waxaan ku leeyahay dukaankan hebel hebel baan ku leeyahay hebel soo garan mayse isagaan kugu reebayaa ka qaado hadduu ku reebiddaas sameeyo qofkanina calaa malii'in yahay oo shuruudda la arki doono qof laga helay uu yahay hadiidina ku wareeg ha odhanin maxaan ka doonayaa anigu hebel anugu adaan kaa rabaa ha odhannine ku wareeg oo nebigu wuxuu leeyahay waman utbica ciddii la raaciyo ee lagu wareejiyo calaa malii'in waynu arki doonnaa maliiga waxa looga jeeda e falyattabic ha raaco muttafaqun caleyh oo yudiidin ha raaco ama falyaxtal riwaayadka qaarkood oo saxiixa ah iyaga laftoodu waman uxiila calaa malii'in falyaxtal riwaayadda kale saxiixa ah. ciddii lagu wareejiyo mid malii ah ha ku wareego ama ciddii la raaciyo mid mali ah ha raaco wasu macna wahaada kaasina in cidda lagugu wareejiye ee markaa aad ku wareegtaana min almuyaasarati fudaydinta isaga laftiisa ka wax la haysta loo fudaydinayabay ka mid tahay falmaliu haddaba mali'a nebigu sala allahu alayh wasalam xadiiska ku sheegay huwa isagu alqaadiru kii awoodayey weeye cala alwafaa'i dayn iska bixinta kii awoodayey wey oo daynka inuu iska bixiyo kii awoodayey wey alladii kaasiyoo laysa aan ahayn mumaadilan mid warwareejiye ah kaasiyoo warwareejiye aan ahayn ile ummadda inta waxhaysataa markay doonto ugu jeeb adage mid jeeb adayga lagu yaqaano iyo dadka inuu meermeeriyo kaana waa inaanu ahayn oo midbaa marka lagugu reebo isaguna kii horeba ka daraya oo inkaar laysu soo diray ah oo marka dambena hadduu doono maalinta u dambeeyana kulaba murmaya oo ku odhanaya awalba ila wax nagulama lahayna waa nalagu kaa wareejiye horta hadal badida haddaan doonna waxba siin mayna kii horeaanu siinaynaa adyadba gelaya marka waxa weeye qof warwareejiye ah oo jeeb adagna qaar baa jeebkooda qardhab laga dhigaya waa inaanu ahayn qodob saddexaad buu tilmaamay shiikhu oo ah wa yumkinu waa inuu suuroobayo taxdiiruhu keenistiisa la keeno limajlisi alxukmi majliska garsoorka iyo maxkamadaha in la geeyaana waa inay suuragal tahay amaa haddaanu yahay nin le xasaanad baan le ah anugu hadda baarlamaankaana inaga cidiima xidho xasaanad baan sitaa ama golaha deegaankaana waxa weeye dembi dee aan faraha kula jira mooyaane qaanuunku ma oggola in la xidho anugu xasaanad baan sitaa wasiir baan ahay waxaasuu shubaya waxa weeyaan waxaan ahay taliyo milatariya ma boolis bay qaban karaan anigii baaba sarkaal taaganema anoo milatariyaa doonaysa in boolis qabto miyay taasi dhici karta waxaasuu shubaya xaakin maxkamadeed baan ahay waxaasuu kugu shubaya hadduu noocaa yahay ha raace yuu ku bacaynine taas waa bacays moogtaysu reer burcamayadan miyaadna bacaynaysa waxa weeye kaasi wuu ku baceeyey markaa ha ka yeelin shaksiga saddexdaa sharti haddii laga helo xadiiska nebigu kaasuu tilmaamayaa ku wareeg laakiin hadhow waxaagii hadday kaa galaan mid aan iskaba bixin karay dee malii maaha ama wuu iska bixin karayaa waa mumaatil waa mid warwareejiye ah oo gebigiisuba deynkuba kama soo baxo inaad isku ceebowdaan mooyaane deynkuba ka soo bixi maayo jeebkiisu waa adagee ama qodobka saddexaad waxa weeye waa ninkaale xasaanad baan leh oo gebigiisuba kaa guri maayo oo haddaad maxkamadaa iyo tegi lahayd lisharafihi baan cidiba keeni karay oo gebigiisa dowlad soo ashkatay unbuu ku odhanaya marka dabeca minu istilaabaad doonaysaa dowlad soo ashkatay markaas tay soo ashkateena waxaad odhan aad taahid waxaan doonayaa in laysoo qabto xildhibaanka noocaasa ayaad arkaysaa ninkii dhammaaya xaakinka ahaaba qaab yaroo baryootan oo liidata isagoo wuxuu weydiinaya hebelow nin waa lagaa cabanayaa dee maad iska siisid ninkan waxiisa markaasuu leey kiisku waa madani kiisku ciqaab maa waa madani marba waxaan doonaa baan siinaya xaq layguma laha in lay qabsado marka inuu meel kaga dhaca maaha nin dhan oo madaxa baan oo qaranka xil weyn haya haddaad xil weyn u hayso ma waxaygaad yaa ku dhugdhuglaynaysaa adoo xil weyn ugu haysaa inaad dhacdo ka noocaasiya ha yeelin hadduu yihahdo hebel baan kugu wareejinaya waar diidayde markuu yidhahdo nebigu sala allahu aleyh wasalam ninkii la wareejiye calaa maliin lagu wareejiye ha raaca miyaanu odhan mee yidhi nebiga waana u hoggaansamayaa kani kii maaha dhe inkaaraa waaweyn baad doonaysaa inaad aniga igu wareejiso ma raacayo kaa raaci maayo waaya waidaa kaanat idduyuun wuxuu rabaa mufliskiibuu hadda rabaa inuu inoo tilmaamo waa mas'alo kale waidaa kaanat idduyuun danyaalku hadday yihiin akara mid ka badan min maalil insaani qofka maalkiisa haddii deynku ka badan yahay oo danyaalku ka badan yihiin oo wa dalaba ay doonaan oo dalbadaan alghuramaa'u kuwii daynka lahaa aw bacduhum ama qaybtood ay dalbadaan min alxaakimi xaakimkana ka dalbadaan an yaxjura inuu tasarufka ka xidho calayhi kaa ay wax ku leeyihiin korkiisa calayhi isaga xajara calayhi tasarufka wuu ka xidhaya xaakimka wa manacahu waanu u diidayaa min atasarufi inuu ku tasarufo fii jamiici maalihi xoolihiisu siday u dhan yihiin uma intaa kadibna yusafii xoolihii wuu caddaynayaa oo bimacnaa lacag buu u bedelayaa oo naqad buu ka dhigayaa maalahu maalkiisuu safaynaya macnaha wuxuu ka dhigayaa saafi oo naqad buu ka dhigi wa yuqasimuhu waanu u qaybinayaa cala alqurabaa'i kuwa daynka leh biqadri duyuunihim daynkooda qadarkiisa ayuu ugu qaybinayaa shaqsigii la odhan jiray mufliska ayaynu halkan ka gudagelaynaa ee xajrigii uu inoo soo baabeeyey kii looga jeeday ah shaksiga daynka lagu leeyahay hadday isleeg yihiin daynka lagu leeyahay iyo xoolihiisa ama xoolihiisu badan yihiin labadaa suuro tasarufka laga xidhi maayee xaakinku isagaa ku fulinayo ka jaraya xoolaha lagu leeyahay waa waxa fulinta loo yaqaano fulin baa lagu samaynaya war iska bixi marka layaaduu bixin waayo xoolihiisa waa laga qaadayaa cidda markaa daynka kuleh baana la siinaya haddii daynka iyo xoolihiisu isleeg yihiin ama xoolihiisu ka badan yihiin daynka xoolaha badan xaaladda noocaasiya waa laga jarayaa hadduu meermeerin sameeyo madlulkhaniyi dulmun buu gelayaa ka wax haysta meermeerintiisu waa dulmi dulmigana dee xaakimku waxyaabaha loo sameeyey waa inuu ka hortago oo cidda ku kacaysa ka qabto ummadda taasi waa qodob haddii shakhsigani aanu daynka iska bixin karayn oo waxa weeye waxba meesha kuma hayo oo meesha gebigeedaba waxba kuma hayo waa sabool waa mucsirkii aynu hore u soo aragnayo kaana waajib waxa ah lana xidi maayo tasarufna laga joojin maayo si kalena loo dhibi maayo qofkaa saboolkaa ah, waa loo kaadinayaa ilaa inta wax ka soo gelayaan farha laga qaadaya kaasina waa qodob kani haddaba labadaa midna maaha daynka iyo xoolihiisa waxa badan daynka xoolo wuu haystaa maasha allah xoolo badan buu haystaa laakiin daynka lagu leeyahay baa ka badan haddii la yahda bixi xitaa gaari maayo ka noocaasi oo kale ah haddii ummadda wax ku lehi faraha ka qaadaan oo waxay ku leeyihiin waxay ka helaanna ka qaataan inta kalena iska sugaan falaa cayba calayhim waxba ceeba ma saarna waana sisatwa saxa ah. dhibaatana kuma jirto tasarufkana laga xidi maayo waxay noqonaysaa ummaddu wax waa isku leedahay dhibaata ma jirto markay waxay helayaanna ka qaataan wixii kalena ku lahaadaan dhibaata ma jirto laakiin hadday arkaan inuu laftiisu gacan dhiiran yahay oo iyagoo daynkaa faraha badan lagu leeyahay misna uu doonayo xoolii inuu iskaga tasarufo oo marka masaajidka xoole laga yaboohiyo uu odhanayo waxaa bixinayaa intaa xaggaad u bixisaa ummaddii waxbay kugu leedahay waxaanaad haysataba maadaa leh ama uu marba leeyahay waabaan goolaaftamayaayo inaan guursadaa baan doonayo oo intanba waa lagugu leeyahay ma dadka xoolahoodaad ku guursanaysa adaa xoolaba leh intanaad haysataaba daynkaa ka badan hadda mabalihidba intan haddii lagaa wada qaato baaqi baa kugu hadhaya masna waxaad leedahay waan goolaftamaya miyay soconaysa ka noocaasi oo kale ah hadday dadkii daynka ku lahaa soo cawdaan oo xaakinka u yimaadaan oo qaadiga u yimaadaan ama qayb ka mid ay u timaado ay hadaa ninkaa tasarufkaa laga joojiyo ummaddabana wuu u daymaysan yahay saacaddaana waxaad mooddaa sidii midaan cidiba wax ku lahayn ayuu u tasarufayaa xaaladda iyadaa markiiba wuxuu ku soo saarayaa xaakinku qaraar uu leeyahay waan xayiray oo waan ka xanibay xoolaha shilin dambe uu leeyahay ma bixin karo wax kuma soo iibsan karo isaga lagama iibsan karo tasarufka waan ka xidhay ma laha saacaddaa laga bilaabo xoolaha waan ka joojiyey ta noocaasiya baa la yidhaahdaa xajrulmuflis shaksi kacay oo meherada ka kacday oo bimacnaa daynka lagu leeyahay iyo xoolihiisa daynku badan yahay tasarufkii waa laga xadhay wey waa marka xoolihiisa tasarufkiisii baa laga joojinayaa kadibna xoolaha wixii iib u baahnaa waa la caddaynayaado waxa laga dhigayaa lacag odel waxaa laga yaabaa qofba shilimuu leeyahay wixii waxa weeye naftiisu ay u baahnayd dee noloshiisu isku taagaysay sida wixii uu xidhanayey ama uu markaa cunayey ama dee halkii uu gelayey iyo gurigii halkii uu ku jiray waxyaabaa noocaasiya mooyaane ee naftiisu ay isku taagaysa mooyaane wixii kale xaraash baa loo dhigaya waa la iibinaya kadibna waxaa loo qaybinayaa quramada kuwii deynka lahaa waxaana loogu qaybinayaa sida deynkoodu u kala badan yahay bersentage boqoley baa loogu qaybinaya oo qadarka midba kaga beegmaya baa la siinaya inta kalena way lahaanayaan walaa yuqadimu minhum mana hormarinayo iyaga xaggooda ilaa saaxibu rahni birahni kii rahanka haystay oo birahnii loo hormariyo mooyaane wax markaa xoolahaas ay si kale u kala mutaysanayaan ma jirto laakiin qofkii rahan haystay ee daynkiisa rahan loo dhiibay quramada kale la qaybsan maayee anigu awalba daynkayga shayganaan uga qaatay buu oo haystaa horaan anigu shaygan u qaatay markaa xaakinow shaygan dadka ha iga dhex dhigine aniga ii iibiyo dee iga sii daynka iga jar xaqabaan uu leeyahy waayo ummadda kale wuxuu la wadaagsadaa shakhsigaa dimadiisa inuu daynka ku leeyahay waa kala mid muxuuna la dheer yahay cayntanna inuu isagu gaaru haysto oo isagu markii horeba shakhsiyaddiisa ma aaminine tawhiqa ahaan wuxuu ka dhigtay cayntan rahanta ah oo markuu daynka ku yeelanayay wuxuu yidhi rahanaysiid rahan baan kaa rabaa marka maadaabuu rahantii haysto dadka kale waxaan la laga helay shakhsigan si siman baa loogu qaybinaya ama isaga ka rahanta haysta rahanta isagaa loo gaaryeelaya rahanta isagaa loo gaaryeelaya waxaa kaloo la mida ah saaxibu silcaha ka waxa weeye silcadda ama badeecadda ka iibiyey shakhsigan kacay badeecaddii oo sideedii ana helay oo aanu lacagna ka qaadan cala saxiix badeecaddii oo sideedii ana helay shakhsigan kacay waxbaad ka iibisay oo lacagta kaga yeelata wixiioo uu hayo oo aanu weli isticmaalin ayaa hantidiisii laga hela dee waxaad xaq u leedahay inaanad dadka la wadaagsanine inay tahay waragana isiya shaygayga maalin dhoweyd buu igu yidhi gaadhaan kaa iibsanayaayo gaadhigaygii waa kan aniga shilinna kama hayo gaadhigaygana waa kaa maasha allah iibad qaba ha laysiiyo gaadhigayga oo yaan ummadda layga dhex dhigay oo dadka kale loo qaybin taana jid baad u yeelanaysa wa qaala sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam naxariisiya nabadgelyaba alla korkiisa ha yeelee man adraka kii gaadha maalahu maalkiisa bicaynihi isagoo cayntiisii iyo hoosidiisii a gaadha cinda rajuli nin agtiina ka gaadha ninkaasioo qad aflasa kacay oo daynka lagu leeyahay xoolihiisa ka batay fa huwa kan gaadhay axaqu isagaa u xaqle bihi xoolahan iyo cayntan min hayrihi qayrkii isagaa uga xaqle muttafaqun calayhi saxiixaynkaa isku waafaqay nabigu wuxuu tilmaamay sala allahu alayh wasalam waxa weeye cidda gaadha ee haleesha ee hesha xoolihiisa cayntoodii xoolihiisii uu ninkan ugu daymoobay cayntoodii oo sideedii ah hantidaana wuxuu ka qaato ka haystaa aanay jirin de hadduu shayga bar qaatay cayntiisii maaha marka oo lacagta qayb haysto iyadoo ay sideedii tahay buu hela xaaladda noocaasiya qofkaasi dadka kale quramada isagaa kaga xaqlay wixiisa in loo qaybiyo layaado gaadhigaagana waa la xaraashayaa oo dadka laguula qaybinaya arrin saxa maaha ha la iila qaybinayaa cayntan anaa leh lacagna kama qaadan oo haatan la odhan maayo lacagtaa badankeedii bood haysataa waxa weeye ninkiina kicba waxba dambe ka heli maayo dee cayntayda anaa leh xadiisku saasuu tilmaamaya markuu shiikhu intaa ka gudbay ayaa wuxuu rabaa baab halkan had iyo jeer ay geliyaan fuqahadu oo baabu markaa weliyu sagiir ilmaha yar ama qofka waxa weeye aan xoolihiisa maamulan karaynin mas-uulkiisa oo markaa halkan wixii la gudboon iyo agoonka iyo wixii la mid oo lagaga hadlo ayuu rabaa inuu wax ka ishaaro marka wuxuu yidhi wayajibu waxa ku waajiba calaa weliyi sagiir kii yaraa weligiisa waxa ku waajiba iyo wasafiih kii maangaabka ahaa weligiisa waxa ku waajiba iyo wal walmajnuun kii waallaa waa saddexdii tasarrufka looga xidhayay lixadihim iyaga dheeftooda iyo maslaxadooda waxa saaran weliga sagiirka oo kaa horeen muflisku xaakim buu u baahan yahay kanayse waxa weeye wixii aan kasafiiha ha ahayn xaakin uma baahna oo ka waalanayo allahuma ilaa mar dambe dee inuu waashay oo dee la rabo waalidiisa lafteedaba in la xukumo hortu mama yar qabaa mise waa waalanya xaakimka saa loogu geeyo mooyaane marka horeba iyaga tasarufku sidiisu uga xidhmaya otomaatikali isagaan xaakimbow iman buu iska xidhmaya laakiin safiihu wuxuu u baahanayaa maxay xaakin oo marka horena cidda safiih ku xukumaysa ee tasarufka ka xidhaysaa sidii mufliskii oo kale waa xaakim marka dambena kan safiiha ah cidda ka qaadaysaa ee inuu safiih ka baxay sheegaysaa waa xaakim ee odhanaysa hadda xoolihiisa wuu maamulan karaa amaa sabiga iyo majnuunka iyo weligaa iskaga filan wayejibu waxaa waajiba cala alweliyi sagiiri ki yaraa weligiisa waxa ku waajiba iyo walmajnuuni kawaalan iyo baan leehay wasafiihi kii maangaabka ahaa weligiisa waxa ku waajiba iyo walmajnuuni kawaalan weligiisa waxa ku waajiba an yamnacahum inuu u diido min atasarufi inay ku tasarufaan fii maalihim maalkooda alladii tasarufkaasi oo yaduruhum dhibaya tasarufka wax yeelaya inay ku tasarufaan inuu u diidaa waa waajib saaran wey waayo dee xooluhu waa tiirdhexaadka nolosha qof waalani inuu ku tasarufo suu doono ka yeelaa suuragal maaha wixii wax yeelaynaya xoolaha ka yarina waa sidaas si leeg oo wixii yaree uu iska soo iibsanaya loo diray ee loo ogolyayo waxaa mooyaane iska muxaqaraadkii waxyaabaa noocaasiya ah mooyaane dee wax xoolihii wax yeelaynaya sida inuu yihahdo waan iibinaya ama xoolaha waaweyn baan iibinaya manaa suuragal maaha suuragal maaha ama anaa wax soo iibsanaya ma suuragal ah. marka wuxuu yidhi shiikhu qaala tacaala alle wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walaa tu'tu sufuhaa sufuhada ha siinina maangaabyaalka ha siinina oo ha u dhiibina amwaalakum xoolihiinnii ha u dhiibina xoolahoodiiba lama odhan ee maadaaba oo xoolaha qofkan yari uu kaaga asturan yahay ay ka dhigan tahay illa haddii kale xilku adugu ku qabsan lahaay xoolahaagii hayaa layi war xoolihiinna ha ysaga dhiibina hadda xoolaha kuwa yareer baa leh ha ysaga dhiibina dadkaa sufahada ee maangaabka ah allatii xoolahaasiyoo jacala allaahu alla idiinka dhigay lakum idinka qiyaaman mid noloshiinnu isku taagayso tirdhexaad u ah ilaahay wuxuu leeyay dadka sufahada ah rag iyo dumarkay doonayaanba ha noqdeen dadkaa sufahada ah ee ama yaryar ama waaweyn ee majaaniin iyo wax la mida ah ama qof xoolaha daadaadinayo safiiha ah oo laa yuxsinu tasaruf tasarufka aan hagaajinayn ka noocaasiya ah, xoolihiina ha isaga dhiibina ka xidha tasarufka oo waxa weeye idinku xoolaha ka masruufa oo ka mariima sida aayadduba tilmaamayso laakiin iyaga faraha u gelinina iyaga faraha u gelinina wa calayhi waxaa kaloo korkiisa ku waajiba wa calayhi korkiisa waxaa ku waajiba weliga an laa yaqraba maalahu maalkooda inaanu u dhowaanin ilaa bilatii hiya axsan siba siday ka fiican tahay mooyaane si kale inaanu ugu dhowaanin sida ugu wanaagnimada badan leh ee ugu wanaagsan mooyaane si kale inaan ugu dhowaanin mar haddii xoolihii sibyaani leedahay oo agoon iyo wax la mida ah ay leeyihiin ama xitaa haddii doona aabbaba hal ahaadeen oo adna aabbahoodba ahowe de caruurtaadaa leh caruurtaada laftooda de xoolahooda wixii maslaxadoodu ku jirto ayaad samaynaysaa adiguna wixii baahi kuu keentaabaad ka isticmaali laakiin inaad tahid waa xoolo carruureed oo iska kala qaybqaybiso oo iska kala daadaadiso qodobaad xaqu yeelanaysa maa sida aqoontoo kale laysaga ilaalinaya marka waxaa habboon buu yidhi xoolahooda inaanu u dhowaanin ilaa maa sida ugu fiican mooyaane oo min xifdihi ilaalintooda ah la ilaalinayo oo min xifdihi ilaalintii ah iyo wa tasarufi naafici lahum iyo tasarufka waxtarka ah ee u sugnaaday wixii sida ah mooyaane suuragal maaha in markaa si kale loogu tasarufo iyo wa sarfi maa yaxtaajuuna ilayhi minhu iyo in loo sarfiyo loo leexiyo waxay uga baahan yihiin xaggiisa xoolahooda xaggiisa waxay uga baahan yihiin in loo leexiyo iyo wa sarfi in loo leexiyo maa kii yaxtaajuuna ay u baahan yihiin ilayhi isaga oo minhu ay min almaal ay uga baahan yihiin wa weliyuhum weliyulmaalka la sheegaya ee xoolaha dadkaasi weliga ka ahinaa abuuhum arashiid waa aabbahoodii markaa hanuunsanaa bimacnaa yuxsinu tasaruf tasarufka hagaajinayey rashiidku waa diddu safiih safiiha maangaabka abuu ah ka soo horjeedaa oo waa ka tasarufka hagaajinaya si wacan xoolaha ugu tasarufaya safiihuna waa ka aan hagaajinayn tasarufka xoolaha marka aabbahaa weeye maqaamkiisa waxaa kaloo degaya awowga awowguna waa la mid oo waa aabba isaguna haddana aabbihii dhintayna awowga ayaa maqaamkii aabbaha degaya awowga aabbe hooyadana khilaaf baa ku jira hooyadu ma noqotaa weli maa weliyulmaal oo maalka weli ma ka noqotaa nikaaxa weli kama noqote maalka weli ma ka noqotaa mise kama noqoto waa mas'ala khilaafiya amaa wixii intaa ka soo hadhay ma noqonayaan weli maal ma noqonayaan oo qaraabadii ah weli maal ma noqonayaan waxay noqonaysaa arrinta markaa xaakimka in lagu simo oo isagu cidda ku habboon ee qaraabada uga xulayo iyo bal cidda uu isleeyahay hawshaa way ka bixi karaysaa loo dhiibo fa in lam yakun haddaanu jirin oo aabbihii ama awowgii meesha jirin jacala alxaakimu xaakimku uu yeelayaa alwakaalata wakaaladda iyo mas-uuliyadda ayuu u yeedhayaa liashfaqi man yajiduhu liashfaqa ka ugu mudan man yajiduhu ciddii uu heli karayo oo min qaaribii xigaalkiisa ka mid a ah. haddii waxa weeyaan weligani dee uu dhintayna ila markastaba weligu inuu dhintaa muhim maaha marka ciddan kale loo baahanaya ee waxaa dhici karta aabbihii inuu waalan yahayba uu majnuun yahay oo dabeedna ilmahan maadaama bihi waalan yahay xoolahani waxay u baahan yihiin cid maamusha markaa ama aabbihii kaa waalan aabbihiisa ama awowgii cid waa meesha timaadaa xoolahan maamulaysaa haddii uu dhintayna waxaa kaloo halkaa soo gelaya alwasiyu wax loo yaqaano alwasiyu oo ah kii loo dardaarmay dhimasho dabadeed inuu xilka carruurta la wareego oo agoonta oo kale aad ku ballamisee tidhi war haddaan dhinto hebelow dee maqaamkayga adoon baa jooga carruurta ah, sidii waxa weeyaan kuwaaga ad u ilaalin lahayd oo kale u ilaalin haddii buu yidhi aabbaha la waayo ama dee awoobe aanu meesha joogin waa aabbe uune oo isaga laftiisu waa aabbe uune haddii laba waayo xaakimkaa hawsha tawaliyaya qaadiga waxaanuu u dhiibayaao hawshaa u wakiilanayaa ila xaakimku mar kasta usoo taagnaan maaye hawshaa wuxuu u wakiilanayaa shaks caruurtan yaryar ama ciddan tasarufka lagala wareegayo cidda ugu mudan ee xigaalkii ah ayuu odhanaya hebel waadaan kugu oga hawsha carruurta faraa ku hay adoo aniga iga wakiila iyo wa acrafihim kooda ugu yaqaana bimacnaa bixaalihi shakhsigan xaalkiisa iyo umuurihiisa kooda ugu yaqaana ee wa aamanihim ugu aaminsan ayuu u dhiibayaa xaakinkaa wuxuu ku wareejinayaa qaraabadooda ka ugu mudan ee caruurtan iyo ama ciddan la rabaa carruur ha noqdo ama qof weyn ha noqdo waalane ciddanna waxa weeye arrimihiisa ugu og ee ugu aaminsan buu u dhiibayaa odhanayaa warbal qofkaa hawshiisa halkiisii istaagoo maamul waman kaana khaniyan qofkaa xilka la saaray ee haddii uu yahay mid hodana oo waxa weeye kifaayada naftiisa haysta hodanka maanta haniga halkan waxaa looga jeedaa man yajidu kifaayatu waa mid heli karaya baahibixiisa wixii ku fillaa hadduu heli karayo abwaabtu way isku khilaaftaa laftiga hani maalan iminka hanigii baabulxawaala oo madlulghaniyu dulmun waa kii deynka iska bixin karaya kan marka agoonka loo mas-uul noqonayo laleeyahy waman kaana haniyan falyastacfif waa qof waxa weeye kifaayada naftiisa heli karaya maalan marka la joogo baabka zakada waa qof waxa weeye wixii ku filaa ee uu cuni karayey ee uu cunayay haysta waxaa leeyahay cafwan maaha ee waxaan uga jeedaa baabka zakada marka la joogo waa qofka sakagoys haysta waa sadaqatan tu'khadu min aghniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim haddaad afartan ari haysato waxa weeye xagga saka bixinta qaniyadaad ku jirta waayo neef baa kaa baxaya nebiguna xadiiska wuxuu ku tilmaamay waa sadaqo laga qaadayo kuwooda wax haysta sadaqatan tu'khadu min aghniyaa'ihim marka qanigu bixasab alabwaab buu isku khilaafaa marba baabka la joogo hadhow lafteedii buu dhexdeeda isku sii khilaafayaayo kaasi waa kii bixinaya kala siinayo waa kifaayatu sana qofka waxa weeyaan haysta ayaa khani la odhanaya oo aan la siinayn markuu sanad wax ku filan uu heli karayo amaa hadduu waxoogaa kale haysto laakiin aanu intanuu haysta ku filayn isagii caruurtiisa waxoogaaba way tahay oo dhowr neefoo sakaha ka baxaye waa min alfuqaraa haddii saka la siiyana dhibaata kuma jirto waman kaana haniyan kii qani ah ee kifaayadiisa haystaa falyatacafaf ha dhowrsoonaado oo waxa weye ha iska dhowro xoolaha dadka waxa weeyaan wax magaradka ahy leeyihiin ama sabigu leeyahay ama majnuunku leeyahay ama safiihu leeyahay loo dhiibay waman kaana faqiiran qofkii baahan ee faqiir ah falya'kul ha cuno bilmacruufi si macruufa waxa uga cuno qofka waxa weeye baahidu iyo dantu ka kaxayn weyday eele maxaan iska daaya amba wax ma haystee amba finish baan taagan inaan iska shaqo tago de waxaan aan qofkan u hayo faraa ka qaado oo suuqaygaa dacal ka galo iyo dee kanaan u xanibnahaye inaan wax ka cuno hadar maxaa ka dhexeeya waxaynu leenahay si macruufa wax uga cuno macruufkiibuu haddaba sheegay macruufka laftiisu muxuu yahay wa huwa isagu alaqalu ta badan weeye min ujrati mili isagoo kale xoolahan ujrada uu kaga shaqeeyo ujratu miliga isagoo kale shaqadan wixii uu ka qaato aw kifaayatuhu ama kifaayadiisa ama baahibixiisi waxa ku filan ee baahidiisa daboolaya iyo ujrada isagoo kale uu qaato labada ta sahlan ayuu ka qaadanayaa xoolaha labada sahlan ayuu ka qaadanaya xoolaha wallaahu aclam halkaa inoo joogto allah subxana wa tacala